ka dhasheen khashyata imlaaqi xaynimo ka yaabideedu min imlaaqin iyo khashyata imlaaq baa kale laba khashyata imlaaq waxa u haystaa ninkii marka ee wuxuu ka yaaban yahay hadduu ilmaha masruufayna wixii ka dhamaadaan min imlaaqina walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin iyo khashyata imlaaq labaduba waa soo aroortay khashyadu waxbuu haystaa min imlaaqin hal lama hayso laba qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiya lamaa goorti su-ila nabiga la weydiiyey an acdami dunuub gafafyaal eebba laga galo kuwa ugu weyni badan haddii la weydiiyey wuxuu nabiga ku jawaabay an tajcala waa inaad u yeeshin lilaahi eebba weyne midda wax lamida wahuwa isagoo eebba keligii khalaqalka adiga ku umay shirkigii wey inta dembi la galo kan ugu weyn wey markii labaadna wuxuu ka dhigay nabiga an taqtula inaad dishid waladaka ilmaad dhashay khashyata an yadcan inuu cuno ka cabsashadeed macaka adiga la jiridaada dembigii labaad baa nabiga ka dhigay kii saddexaadna aw tasnii inaad ka dhilaysatid bixaliilati jaarig ninka ku dariska inaad naagta ka fasahaadisid dembigii saddexaad wey markii sidaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu xadiidka ugu sharcay ayaduna sidaas fii suurati alfurqaan waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun kolkaa dembigii kala baranay dembi la gala maxaa ugu xun ashirku billaah maxaa ku xiga qatlu nafsi alatii xarama allaahu bikayri xaq lagu dilo maxaa saddex afdina waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalik yalqaa ahaaman yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayaklud fiihi muhaana faalmancu reebidii layska reebay min qatli ilawlaad awlaadda dilideeda mustalzam wuxuu laasimsanaya liraxmatihim owlaadda u naxariisashadeeda iyo wa shafaqati dhimrin calayhim korkooda iyo waalmuxaafadatu ilaalin calaa ajsaamihim jirkooda la ilaaliyo wa cuquulihim aqrigooda la ilaaliyo wa arwaxihim naftoodii la ilaaliyo idan waxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku magacaabay alwaadu alkhafiyu awlaadda yaan la dilin haddii la yihi marka ay dhashaan keliyata yaan la laynin maaha caloosha hadday ku jiraan laba marxalow mar waa dhacaan oo ilaa afar bilood ilmo ma ayaan noqon inta ka horreysa waa maray dhacaan shaawaa yihiin amay xinjir yihiin amay cadiliba yihiin afar bilood markay daba maraan oy suuraysmaan oo nafta lagu afanuucsadaan ilmo wey markaa looma dhowaan karo intay dhaxaanka yihiin iyaduna ilmo wey waa la dhowraay ijahaad waxaa la yihaa oo ilmihii lasoo ridaa mar unbuu dhici karaayo rabiib maahira oo aqoon oo muslima oo alla ka baqayo hadduu yidhaahdo ilmahan habartuu dilaya isaga weli ma kan winmin oo marxaladii hore uu ku jira kolka duqdaa muxtarama ah iyadu waa qof nool marka xataa hadduu dhalan waayo isagoo kaamila oy noqoto inay isla dhintaan isagiiyo habarta waxda inta laga bujiya lasoo googoynay haddaan caafimaad qab lagu soo bixin kari waa la soo googoynayaa oo habartaa la ilaalinaya idan laba naf badbaadadood tanaa badbaadadii leh oo mawjuudaa laakiin hadduu dhacaan yahay iyo hadduu ilmo yahay intan waa dhowrayo haddii marka lagala dagaalamo guntanku guntamayeyna oo kaniin iyo wax daran la lago oo la yidhaha shahwadii bay khaldayaano shahwadii baa baqaysa ilmo guntani maayaan ama haddii ilma la gadiyana dakhtar inta la geeyo unbuba lagu qataalo baalkii baa la xiray ilma la xiray kaniina baa la cunay waadi khafyaaw waxaasoo dhan ba awlaad layn oo maxaad u laynaysa risqi ilaah qoray cunayaane macalooshaad wax ku jira cunaya korkaaga may ku soconayiin dhulkaas ilaaadkeeday ku soconayiin walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin naxnu narsuqukum wayahum ilahay qowlkiisiiw iyaga ilmahaa iyo adinka aabbayaala anaa idin masruufa maxaa loo sheeganayaa maxaa loo sheeganayo marka waxaa jira khasuulfikri gaaladu waxay muslimka kala dagaalamaysa taranka siday diinta ugala dagaalamaysa oo kale waxay rabtaa muslimiintu inay noqdaan waxyaroon waxba ahayn oon gacantooda ka badnay kolka caruurta hala tashiilayo waa la gagabanayo waxaa laleeyahay bal kii hore horta saddex sano afar sano ha gaare sida talyaaniga shantii sano mar baa la dhalayo ilmi baa la tashiilayo kasulfikrigu ama guurkii baa lala dagaalamay markaad guurka la dagaalamaysa hal su-aala ka jawaab ma muslim baa tahay mase masiixi baa tahay muslim haddaad tahay nebi maxamed baa ku odayo sagaal nagood buu ka dhintay marka waxba sagaala guursayn afar aroos nin baa alla kaa dhig laakiin haddaad masiixi tahay nabi ciise naag ma guursan hooyadiina lama guursan nabi ciise isagu naag ma guursanin hooyadii maryamana lama guursanin kolkaas tixgelin ciisiya maryamo la tixgelinayay yaa guurkii loola dagaalamayo waxaa la yihi gaaladu guurkay la dagaalamaya laakiin ninka gaalka ah hal naaga buu guriga geynaya mid buu qabaa intee saaxiib buu leeyahay kolka intee naagee saaxiib la yahay kolka adiga muslim baa tahay saaxiib ha yeelanine guurso annaga haddaan soomaalinahayna kuma sii jirno raggii waa dhammaaday wax yar baa ka dambeeya soomaali intana in lamida ah. waxna waa firdheen gaalay kale say usoo noqonayaan la soo noqon maayaan hadday soo noqdaana khasaara lagu qaba iyagoo gaala ay soo noqonaya wixii wadanka looga tegayna eber buu baxay kolka soomaali waa in min jadiid loo abuuro afar afar la guursado wey soomaali waa dhamaatay waa in soomaali la baadi doono dhalinyarada hawshaa u taalla ninka waa yeela een abuur ridi karin adaan oo kale iyo ha iska nasteen laakiin dadkiina dhaqan mushakal ka cabaayo ilaah ka xabsada muslimaad tihiin ummaddiiniina waa dhammaatay wixii wadankii looga yimid eber wey soomaali dib loo abuuray u baahanta afar afar in la guursado walaa taqtulu awlaadakum hadilina khashyata imlaaq iriiri ka cabsasho wey falsafaad aada u tiro badan baa la keenayaayo adduunka adduunkii hore maaha ilmihii waxaanay rabaan waxaanay rabaan waxaasaa la shuba gabagabada waxay noqonaysaa antum aclamu am illaahu maslaxada ma inagaa naqaan mas'alaa naga yaqaan antum aclamu amillah haddii afar naagood in la guursado dhibaato ay leedahay ilaah muxuu u baneeyey tanaa kaafi cadaaladii baa si noqonayso maxaa diinta qolada tankaada nagu tirtoo tiri oo naagtii laba nin looma ogole ninka afar maxaa loogu ogolaaday waxyaalaha loogu ogolado iska muuqanaya nin iyo naagba isku tabar maaha nin iyo naag isku tabarna maaha isku wadxina maaha naagta tan waa uraysani waanay dhali intay xanaaqday tegi hal naagaa kuu joogtay xaggeed ka bix adigi suuqa maad geli ila adiga dhiig kugu dhici mahaa uraysanna maysi umul geli maysi habeen walba khataarkaani waa ku taaganyi koraha ma kubarra gaba mase suuqaad geli ardaalaad noqon marka maslaxadii ilaahay yaqaan naagtaa dee afar nin loo baneeyo afar naag ma qaabili kartaa ninka afar naagood waa qaabili karaaye masruufna wuu siina habeenba miduu la baryaa naagta afar ninaa guursatay caawa afartii ninba waa u baahan yihiin say yeeli kartaa ilmay dhashay intee la hadinaa ilmihii yaa qaadana idan naagi kama bixi karta afar nin ninkuse afar naag buu ka bixi karaa shareecadii baana arrintan banaysay wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun allah maslaxada idinka yaqaan idinkuse wax ma ogiin kolkaa waa inuu warkii eebba ku qanciyo kolka markii warkii eebba yimid ka gadal hadalka la gedgedinayo qiimi male waxaasna waa mucaanado iyo maa yujaadilu fii aayaati illah ila aladiina kafaruu inagaas haddaan arda gaala noqonay ama askar gaalo noqonay odaga soomaali isagoo afartan ariale iyo laba neef oo geela yuu afar qabi jiri haddaynu inteenaa iswaraysano aniga ka soo qabo aabbahay shan naagood oo ilmo ka dhalay shan waxaan ku joognaa isku aabba dadku laba iyo labaatan wey kow iyo konton buuna ku dhintay iska laqmaday aabba laakiin shan naagood ba baxarur ka dhalay nin la arko inteenaan kamida hadduu xisaabtamo aabbihii intee buxuud odagii laba naagood ilmo ka dhalay iyo kii saddex ka dhalay iyo kii afar ka dhalay iyo kii shan ka dhalay annagana kolkaasaa naag ka badan lama guursan karo waktiga waktigii maa waayahay mid aan guursanno haddana maxay noqotay midna lama guursan karo yaa naag ka bixi kara horweyn kolka midna lama hayado kolka marka halnag hala guursado la yihi qur-aanka balsuu guur ku hada dhegeysta fankixuu maa daaba lakum min annisaa maxaa laga bilaaba mathna wa hulaas warubaac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida ninka dabaalka ah, aan caqli cilmi ku filan lahayn khawaafkee baqaaya midaas ka agjoogo kolka ninkan hal naag ha guursado la yihi waa nin naafa nin kaamila maaha amaa ninka kaamila maxaa la yihi fankixuu maa daaba lakum kolka hore wey waxaad guursataan maanisa matnaa laba ka bilow laba kuguma fille wa hulaada saddex kuguma filla wa rubaaxa afar fa in khiftum rag haddaadan ahayn keliya wadnaadan lahayn maskax iyo maan lahayn nacas naaga naagaysa hadaata waa fain khiftu waa cabsootay bas mid iska agjiro marka midna kuma filid soo maaha amaa malakada imaaniku waxaad yeelaysiin midna kuma filidine adinkaan baalla ahayna addoon aada soo galato meelaha ka doonto fain khiftum wey kolka kolka waa xidada lilkhawaafiin fuleeyada shaqalkoodii wey nina afar inuu guursado dhallinyarada kuma sii jirto inta la dhaqan yahay oo xagashay laabmayso intaasi waa ka shallaayi doontaa guursada xuquuq baa la leeyay hal bilcaanaad qabtaa toban gabdhood baa ku ag degan oo ragla habeen walba adiyo tiibaa qaqabaysanaya soo ku daymoon maayaan shabaaxdiinaa yeeraysa iyagana waxba mahayaan waa fare madow yihiin waa qaraabo waa deris kolka midda intaad midaan xaawa afar goor ku noqon lahay ma intaad saddex guursatid midba habeen kadib u tegtid marka waa khaswulfikri gacan gaalaa la galay aragtidii islaamigaa baabaaday aragtidii islaamiga iyo tacaaliimtii tawjiihii rabbaaniga ayaa baaba'ay markaasaa talyaani lagu soo baxay marka ilmuhuna yay laba ka badanin waxnaa ka badanayaan la guursanin laakiin naagtii la jeclaadaba saaxib inta lala noqdo xagga halala tadhow dhaxankana ha kaa usmiirato shirimadana ha kaala baxdo adoo malxuuna ha kusoo dayso ood ilaah kala dhimateen aydhisnaa kugu dhaco ilaa waxaa kani aada saaxib leedahay intaa kale saaxiib la tahay adiga may kugu xixiinta marka caafimaadkaagii iyo caruurtaadii iyo xooggaagii iyo dhaqaalahaagii iyo xalaal iyo cadaab intaasaa ku wada haysata markaaad nikax ka tilaaftid marka waxaa luntay taladii islaamiga gacan la galay awlaadayaan la laynin laba qowluhu sala allahu calayhi wasalama an taqtula waladaka khashyata an yarxama macaka an tasniya jarak falmancu diido min qatli lawlaadi ilmaha layntoodii la diiday mustalzamun wuxuu laasimsanaya biraxmatihim ilmihi u naxariisashadooda washafaqati dhimrin calayhim korkooda loo dhimriyo waalmuxaafadati ilaalin calaa ajsaamihim jirkooda la ilaaliyo wa cuquulihim caqliyaalkoodii la ilaaliyo wa arwaaxihim naftoodii la ilaaliyo waqaala nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama fi lcaqiiqa maqlashii ilmaha laga gowracayey wuxuu nabiga yihi cala alwalad korkiisa waxaa alghulaamu wiilkii baa loo wada murtahin waa la haysta bixaqiiqatin neef tudbaxu laga gowraco canhu xaggiisa yowma saabic baa loo haysta wayusamaa waa la magac bixinaya ilmihii fiihi toddobada yaa loo magac bixin wayuxlaq ra-suhu madaxiisana waa la xiirayaa wa qaala waxaa kaloos nabiga yihi alfidru fidratu arrimaha islaamiga ee qofka lagu abuuro khamsun waa shan bal waxaad arki doontaa islaamka nadaafadiisa iyo hufnaantiisa iyo fiicnaantiisa wasakh iyo ur suusan u ogolayn fidro waxaa la yihaa waxa lagu abuurmay ee diinaha bay isku khilaafsaneen oo diintii ugu horeysay iyo tii u dambeysay intaba isku dhacsan yihiin alfidratu abuuridda uu ilaah yihi fitrat allah alatii fatara annaasa calayha khamsun waa shan riwaayaad kale toban bay gaarsiinayaan maxaa ugu horeeya alkhitaanu gudowgii carabta waxay ku magacaabdaa tatiir bahaara yihahda waa ficlan bahaare wey qofka markii la gudo nadiif buu noqonayo laba weli istixdaad hoos xiirashadii wey waxaa gaalada ka bilaabatay haddeer in la yiri oo maxaa abuuridii loo bedelay alanatura wixii eebba uu nagu abuuray timahan xiir iyo rumayo markaasaa la noqday arixarbeen oo qofkii dad iyo dunyo midu yahay yaadan kala garanin rumaygii dan baa looga baxay middaa macallin noo ah waxaa kaala duubsatay buu dan uga baxay markaasay gidigoo digir noqdeen hadduu qoslo waxaad moodsaa inuu digir cunayo ilka arki maysi balaa guduudan war waxaan waa maxay ilaahay ilkaa wuxuu abuuray in wax lagu cuno welina ma ayan gabin ma ku qaninaa buu iyiri markaani macalimaa rumayati haddaan kuu qayna waa kala goynaya taasna been wey sababta waxaa weeye ilka haddii huurada loo dhaafo waa jejebinaysa waxaa laogyahay idan walistixdaadu hoos xiirashadii wey wa qasu shaarib garka inta la xiiro shaaribkii la shalleeyo ay tibnihii sanka dhaafaan ay sanka kaa galaan koob biyo haddaad laxdana ay kaa galaan iyagoo wasakdii iyo sanka iyo ciidii xambaarsan iyo kaa horgelay gaalnimo wey waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay inay laba nin u timid oo iiraan ka timid karkii intay xiireen ay gafuurkiin intaa la ekaysi marka inuu nabiga dayuu diiday xaggu uga dixi waana wafdi la soo diray nabigu wafdiga wuu xurmayn jiray markaasuu yihi nabiga man amarakum bi haada rafaadkan bisinta ku yaal yaa idin faray markaasuu yihi nimankii yihi amagna rabbuna ninkii xukumay ku wade ninkiina xukumay baa yihi timaha bishita dhaaf garkan xiira markaasaa nebigu yihi laakina rabbii amaranii an acfuwa lixaa waxufasha waa isku rabbi ma ihin aniga rabbigay wuxuu ifaray garka inaan daafo kuwaan gafuurkana dhammeeyo kolka amar eebba wey kolka sidii wadanka gaala u qabsatay muslimka dhaqan gaalaa hirgalay garkii waa lala dagaalamaya shaaribkiina weliba waxaa la yidhaahdaa calaama xun buu leeyahay waxaa laysugu faana xaafadan iga shaarib weyn kuma jiro maxaa laga wada gadaashaa magan carabta waxay ka wadaan kibir qofka markuu shaaribka shanlaynayo ama madaxa dox ka duleelinayo wuxuu tilmaamayaa in qof xaafadaa jooga oon ka dabaadli karaa jirin taasna alkibru xaqun min xuquuq illah uma banaana bani aadam kibir ilaah baa iskale walahu lkibriyaa fi samaawaati waalardi wahuwa alcasiiz alxakiimu maa laka walilkibri adiyo kibir maxaa u kala dana bani aadam baafa tahay daciif baa tahay awalkaagii hore haddaad fiiriso shahwaad ka abuurantay dhaxan qaab daran aakhirkaaga haddaad fiirisana xabaal inta lagu dhigo baa dixiri ku cunaya inta udhaxaysana musquul noolaada waxa ilaah kuga absuula calooshaada ku jira ee una kolka adig iyo kibir inteed saga imaanaysa idan istixdaad waqasu shaarib la gaabiyo wa takliimi ladaafir cidihii u aragtay in dadku mukilaal ku soo baxay qofkii kulligood dhaafiyo qofkii qaar dhaafaba midaan bidca dhaafayo markaasaa riinji la gelinaya haddana war maxaad ku fali raashinkaan isaga bixiya ayib run ayaa yaalla ama geed raashin bixintaba loogu talagalay istakiin ayaa rakiis wey kaa dhammaan maayo sanad xabad ka soo qaado ciddi raashin ku bixi ciddida hoosteeda marka la nadiifin waayo wasaq iyo jaraasiin baa galaysa afka markaad ku qabatana bas irkii ka dhiiji jaraasiintana ha qabato ilkaha kaa daateen marka caafimaadkii baa lagu dheelay ciidan shareecadii waxay xukuntay wataqliimu aladfaar idiya jaridooda wa nadfi libdi kilka sharifideedii wey asxaabtu waxay yidhahdeen nabiga wuxuu noo xadidi jiray afartan beri kolka markaa afartan beri timaaga hoosta kugu hadlayaan ama kuwii kilkilaa kugu hadlayaan maxaadee muxdintaata adiga marka diintu arag wanaageed wa qaala nabiga wuxuu yihi akrimuu awlaadakum ilmihiinii darajeeya wa axsinuu aadaabahum adabtoodii suubiya fa awlaadakum ilmihiina hadiyatun deeq wey ilaah idinku hadiyeeyey ilaykum adinka laydiin hadiyeeyey wa qaal waxaa kaloos nabiga yihi calayhi korkiisa asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyo ha ahaatee saawuu sima bayna awlaadikum ilmaha dhexdooda filxadliyati deeqda ilmaha isku dayana kala dili haddaad kala jeclaato jacaylkaa wax qalbiga ku jira adiga waxaad xukunta maaha iska qarso iyaguna ayaan kaa garani laakiin hadday kaa dareemaan inaad midna bog iyo beerka ku wadato kuwana aadan dagaynin ilmihiina kala dishay adigina diintii ka laaxday nabiyullaahi yuusuf ceelka waxaa loogu tuuray inay dareemeen odaga inuu yuusuf jecel yahay in ka badan inta kuwa kale uu jecel yahay markii la isxaraabinayey la yuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abiina mina wa naxnu cusba ina abaana la fii dalaalin mubiin saa u dhici kartaa inagoo tobana in odagu laba laga jecel yahay odaga waa khaldan yahay war maxaa yeelaa halaga faraxsan ila ilmaha isku diina ana diintaa ka laacani waxaa deeqdaa ku sin qalbiga yeelkiisa inaad qalbiga mid u jacayl badan tahay waa dhici karta iyagii baan basinay oo midka baariga ee waxbarta ee asluubta badan ee reerka waxtara yaad kollay jecesha laakiin caloosha ku hayso qarso iyoydin kaa garanin iyaga yayn isku dhimanin kala dhimanin fi lxadiyati daama falow kuntu haddaanahay mufadilan mid dheeraad siinaya axaddan qof la waxaan dheeraadsiin lahaa annisaa haweenka wey wa qaala wuxuu kaloo nabiga yidhi muruu awlaadakum iblihiina fara bisalaati tukasho fara ilmihiina wahum abnaau sab isniin toddoba jiri iyagoo ah wadribuuhum ilmihii garaaca calayhaa salaada hadday tukan waayaan wahum iyaga abnaau cashri siniin toban jiraa wafariquu baynahum ilmaha kala wada hadday mar wax gartaan tobanna gaaraan filmadaajici jiifka isku guri yayan seexanin beryahan kuma sii jirtaba sababta waxaa loo dhigayaa aqaladii telefishon shariid baa la gelinaya markay arkaan dad sudhunkanaya isleefleefaya kala gar suranaya maxay noqonaya waa bilaabayaan iyagii ciidan hala kala geeyo gurigaba iyo isa seexan wajaa waxaa yimid filasari asar waxaa ku yimid min xaqi ilwalad ilmaha xaqiisa waxaa kamida ah, alalwaalid waalid kolkii lagu leeyahay an yuxsina adabahu adabtiisu inuu wanaajiyo wayuxsina asmahu magaciisu uu wanaajiyo waqaala cumaru saydkii qiimiga badna radia allaahu canhu wuxuu yihi min xaqi ilwalad ilmaa xaqooda waxaa ka mida ala alwaalid waalid korkii lagu leeyahay an yucallimaahu in waalidku ilmaha baro alkitaabata waxdhigidda iyo warimaayata wax toogashada wa an laa yarsuqahu waa inuusan aabbaa ilmihiisa ku masruufin ilaa xalaalan dayiban xalaal wanaagsan ma ahaane wayurwaa waxaa la wariyey canhu sayd cumar aydan sidii ra'yigii hore qowluhu cumar inuu yihi tasawajuu guursada fi lxijri dhab asaalix gabar xalaala guursada fa ina alcirqa xididka dasaasun waa mid sidxasho badan wey oo haddaad qof xun guursato xumaantibaa ilmaha kusoo wareegaysa ee qof fiican cidooda fiican tahay guursada waqad imtana waxaa abaal sheegtay carabiyun oday reer miya abwaane xakiima calaa awlaadihi ilmihiisi wuxuu uga abaal sheegtay biikhtiyaari ummihim hooyadood doorashaduu doortay oo faqaala wuxuu yidhi wa awalu ixsaanii ilaykum takhayurii limaajidati alcaraaqi baadi lafaafo ilmuhu abaal sheeganaya wa awalu ixsaani samafalkaya kii ugu horreeyey aan ilaykum idinka ilmaha idiin xisaan falo waxaa weeye takhayuri aniga doorashadayda aan idiin doortay min maajidati alacraa asalkeeda miduu sharaf leeyahay baatin ay muuqato cafaaf waa dhowrsanaanteed kolkaan qofkaa idiin doonay een guusha idinka dhalay baan idiin samafalay waa awalu ixsaani ixsaankay ka u horeeya aan ilaykum idiin ixsaan falo waa takhayuri aniga doorashadayda limaajidati alacraa asalkeedu miduu wanaagsan yahay aan idiin doortay baatin uu banaanka yaal afaafuhaa dhowrsanadan jimalu kuwa walaalihi almuslimu qofka muslima yara wuxuu caqliyeynayaa analadaba usluub maca alikhwa walaala macod kalaadabi bay la mid tahay maca alaba oon soo sharaxnay walabna oon soo sharaxnay sawaan wa isku mid facala alikhwa walaalo korkood waxaa asiqaa ee yaryar min aladabi xagga edab qaadashada naxwa ikhwatihim walaalahood dhankooda alkibaar ee waaweyna maa kii kaana calayhim korkooda yaryarka liaabaa'ihim aabbayaalkood saad aabbaa u xurmayn jirtay walaalka kaa weyn u xurme waana cala alikhwa walaalo korkood waxaa alkibaari waaweyn naxwa ikhwatihim walaalahood asikaari ee yaryar maa wixii kaana walaalaha liabaweyhim labada waalid calayhim korkooda min xuquuqin waxyaalahan soo sheegnay wa waajibaatin waajibyaal iyo waadaabin usluub wadalika kaana limaabaa u daliila warada soo arooray xaqu kabiiri ilikhwa walaalaha kooda weyn xaqiisa calaa sakiirihim ka yar korkiisa lagu leeyahay ka xaqi ilwaalidi aabbaha xaqiisii buu la mid yahay wa calaa waladihi ilmihiisa korkiisa wuu ku leeyahay iyo waliqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi bara umak hooyadaa u baarifal iyo wa abaaka aabbaha u baarifal huma ukhtag walaasha u baarifal wa akhaaka walaalkaaga ninkaana u baarifal huma adnaaka ka ku dhowaan badanna u baarifal fa adnaaka ka kuugu sii dhowaan badan oo sida dadku kuugu dhow yahay ugu kala baarifalna nabigaa yidhi wallahu aclam wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacih waman waalaah amaa bacdu waxaynu ku jirnay qeybtii labaad fasalkii lixaad kuna saabsanaa fi ladabi maca alkhalqi marka khaaliqii laga yimid kalaamkiisii laga yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga yimid naftii iyo niyadiiba laga yimid waatayuu lihi marka makhluuq laga hadlaayo labada waalid lagama horeyn karo kolkaa labadii waalid ayaa waxaynu maraynay xuquuqdoodii markii la koobay qodobka afraad baynu maraynay waxaynu nidhi waalidka silatu raxim qaraabo xiriirinteed bay leeyihiin waana xuquuqda waalidku ay weladka ku leeyihiin geeri dabadeed silaturaxim qaraabo xiriirinteed allatii qaraabada uusan laa raxima qaraabo lahu muslimka u sugnaanin ilaa min qibalihima labada waalid xaggooda maaha waducaawa ducay walistikfaaru dembi dhaaf dalab lahumaa labada waalid loo duceeyo loo dembi dhaaf dalbo wainfaadu cahdihimaa labada waalid ballankooda ama dardaarankooda fulintiisa waikraamu sadiiqihimaa labada waalid saaxibkoodii oo la darajeeyo meesha waxaa ku dhammaaday waalidka marka waalidka laga gudbaana awlaaddii baa imanaysa ba-al awlaadu awlaaddii iyaguna sida loola dhaqmaya sidee u almuslimu qofka muslima yactarifu wuxuu aqoonsan yahay bianna lilwalad ilmihii inuu leeyahay xuquuqan xaqyaalaha waladku leeyahay calaa waalidihi waladka axadkii dhalay ee waalidaha korkiisa xuquuq buu ku leeyahay yajibu waxaa waajiba calayhi cala alwaalid waalidka korkiisa waxaa ku waajiba adaauhaa adaa-u lxuquuq xuquuqda gudashadeeda lahu waladka loo gudo wa aadaaban usluub buu leeyahay waladka yalsamuhu uu odaga ku laasimayo alqiyaamu qumitaan bihaa adabtii loo qumo iisaahu iisaa alwalad ilmaha xaggiisa wahya marka la koobo xuquuqdii waladka uu waalidka ku lahaa tatamasal waxay ku jaango tahay fi ikhtiyaari waalidatihi ilmaha hooyadii marka hore intaan ilmo dhan la gaarin in hooyadii la doorto sida hooyada loo dooranayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa noo sheegay afar sababood ma haddii naag la guursanaya loo guursadaa qurux waa loo guursadaa maalna waa loo guursadaa sharafna waa loo guursadaayo nasab iyo wanaag hadday tahayna waa lagu guursadaa sidaas hadday tahay diin waa loogu doortaa afartaa markuu nabiga noo sheegay ashyaada wax loo guursado waa afartaa caalimkii islaamka waxay ayiday facalayka bidaati diin taad guursanaysa ha noqoto qof ahlu diina ahlu diinnimadii waa la tilmaamay in amay jaamicad ka baxdo amay kutub dejiso amay khudba akrisaa maaha waxaa weeye naag ahlu diinnimadeeda bian tafcala taaca taacad inay fasho raadii baa tukatay waa soontay axadii ku waajibtay bay samaysay walahaa cifatun can ilmaxaarim waxa xaaraamtana way iska ilaalisay marka waa qof diin ah wey aqoonteeda yayanba sii badnaanin haddaba fi ikhtiyaari waalidatii ilmahaaga xaquu kugu leeyahay wuxuu ka bilaabanaya qofkii dhali lahay inaadan arkaaqaad noqonine aadto qofkii xulatid adigoo diin u raacay oo qofkaad marka hore guursanaysaba ay noqoto qof alla taqaan qof rasuul taqaan qof diin taqaan muxaramaadka iska ilaalisa hadhow markaad shareecada islaamka la soo qaadid aanad u fasirin gubaysi korkaad tidhaa korkaaga qari shareecadii baa ku tiri codkaaga hoos u dhig shareecadii baa ku tiri ajnebiyo qofku nikaxsan karaa haderderi shareecadii baa ku tiri markaad shareecada u sheegto hadday ku fasirta gumaysi ay ku tiraa way gumaysanaysa iska eri kaasha biyaha guduuda maxaa jira tacaaliimtii ilaah u faray hadday gumaysi u fasirtay waxa labadoo wada fajistaa wey talyaaniyadu wey tarbiyadii islaamka ma qabto korkaaga qari codkaaga hoos u dhig aniga adeegaa iska joog guriga adiga aniga cayri iyo bisaylba keenaya waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna adiga gurigaaga iska joog madaxweyna taala adeega suuqii buu ii diiday albaabkuu igu xiray waxaad hadday yimaadaan ilaah baa mahadle maanta intii ka horreysay naag muslima in la helaa yaray laakiin maanta say u tuuran yihiin maarag marka waxaan keliyaha banaan ee cidiyaha gudguduudan ee boorsada wadata ku sidaa suuqa ilaahay qur-aankiisa kariimka dadka markuu qaybinayay wuxuu yihi ilaah alkhabiisaatu lilkhabiisiin naagaha xunxun iyo ragga xunxunaa isle waalkhabiisuun ragga xunxun lilkhabiisaat waalayibaatu gabdhaha fii fiican lilayibiin waalayibuun lilayibaat rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi idaa jaacakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh hadduu idiin yimaado in diintiisa iyo dabeecadiisa ay labadaa idin raalli gelisa ku dara ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir haddii gabarh muslimada ardaal lagu daro fasaad baa dhacaya idan maanta nin baa lalayahay gabarh fiican lama laha waa jiraan gabdho fiican waana badan yihiin kolka fi ikhtiyaari waalidatihi ilmahaaga waxaad u dooranay qof muslimada iyadaa maxallinkii koobaada adiga raashin aad ku maqanta hadday qof diin taqaano tahay ilmihii diintii akhlaaqday baraysa hadday diin aqooyn ay baraysa dayacaadda aynu gabdhaha dayacnay een diintii bari weynay soo dhibkeedii naguma soo noqonin oo markii la yidhi wiilashana dugsiga hala geeyo gabdhahana lagu xamaasho sida gabartii loogu xamaalana goortay tabar gashana mid kalaa laga gadana adigana ku xamaalow dhibaatayda waa nagu soo noqotay adigaa guursaday anigaa guursaday si nijaasa laysaga dhaqa ma taqaan si rag loo ixtiraamaa ma taqaan xuquuqda adiga ad ku leedahay ma taqaan dhibaataasna maxay ka timid dayaxaadii koowaadee la dayacay haddana wax la dafiri kara maa dadka barkiisa wey dadkuba waa labo wamaa khalaqa dakara walunsaa waa dhadig iyo labood kawlaba haddii la yihaa dhadigaa badan aqal walba inta joogto xisaab waxaad arki doontaa in bitawfiiqin min allah haweenka ay ragga ka badan yihiin idan bulshadii niskeed baa la dayacay dhibkiina waa nagu soo noqday kolka ikhtiyaaru waalidakii ilmaha markaad dhalayso waxay ka bilowdaa habartood inaad dooratid diin iyo akhlaaqna u raacdid markuu dhashayna wa xusni tasmiyatii ha ogaada inuu yahay addoon ilaah leeyahay cabdullaahi u bixi hadhow magaciisa ha ka fahmo addoon milkaa inuu yahay cabdiraxmaan u bixi haddii kale ha ogaado in nabigiisii nebi maxamed la yihaah maxamed iyo axmed u bixi kolkan waa xusni tasmiyatihi ilmihii magixiisa magicii oo la wanaajiye wey haddii ayaantuu dhashay lagu toosiyo ama markuu dhashay duruuftii jirtay geedii haddii loo bixiyo sheeraho guuraayu dhashay geediyaa loo bixiy ama ayaantii ha lagu toosiyo jimxuu dhashay jimcaana loo bixiyey rabiicul awow dhashay mawluudaa loo bixiyey arrintoo qasanuu dhashay colaadaa loo bixiyey reerka wiil u baahan uu dhashay beriyaa loo bixiyey adoogii habartaa isgashanaa nabaddiidaa loo bixiyey islaanta ay simadii ku xumaatay shaashinkaa ku adkaaday xabisay u iyo dabar wahaakada duruuftaas xun ama ayaamaha haddii lala tiigsadana kolkaa inuu muslim muxuu ka garana inuu muslim yahay saas ku garana idan magacyaalka fiifiican in loo bixiyo wey naanays xuna la iska ilaaliyo weligeen kutub waxaad ma maqasheen qof la yihi janna kaboosa ma maqasheen weligii kuwii awadaada dilay janna kaboodaa loo bahay kana dugsi u dhigtay qur-aankaa la baray waa ardaaloobay kutub waxoona loo bahay olol iyo qiiq ma maqasheen weligii waa casay ololaa loo bahay iyo marka marka kutub naarafuuf iyo jannakabood iyo colaad iyo xarbi iyo nabadiid iyo markii dhashayba haddii loo bixiyey xaggees khayr ku keena magaxyaalkaas qaabka daaraanna nabiga calayhi salaatu wasalaam waa bedeliji ilaahay kitaabkiisa kariimka waxaa ku sugnaatay bisa lismu lfusuuqu bacda magaca diinka bixida ama gaaladii uuse degaan weli ma arkan soomaaliya xoogaa inuu beelay gaal yahuuda muuse dayaan la dhihiyy inuu dhahay gaal markaad suuqa soomaalida aad ku arki ku muuse dayaanow hoo kule waa gaal yahuud oo ila ama aafaadka samaawiga ah qofkii haddii uu luglayo hollaan gare la yihi maxaa loogu dhaliila aafo samaabaha ku timid lagu beelay inay haddii la yihi madoobe haddii la yihaa iyadana manaanaysa saas oo kale ah wax fiican ma aha waxaa inta magaxeeda la baxaana ugu qaab daran intay cabdi ka bilowdo in waxaa ilaahayn lagu daro magac cabdi haddii laga bilaabo ilaahay lagu daro wey laakiin haddii loo bixiyo cabdi xayd iyo cabdi madoobe iyo cabdi gaaw iyo cabdi dheere waxaas ka dambeeyu addoon yahay wey cabdigii dhirirka addoonku ahaa wey ama gaabnaanta ama madowga ama cabdiyara tafartiisaa yar yaraanuu addoonu yahay wey cabdi haddii magaca laga bilaabo sagaal iyo sagaashanka magac ilaah leeyahay waa inuu kii labaad noqdaa cabdullaahi cabdiraxmaan cabdalfataax cabdilwahaab cabdilcasiis cabdiljabaar cabdirasaaq sagaal iyo sagaashan kii magac baa cabdi ku xigi jirta kuxiga cabdibara haddii la yiri meel madoobaa korkiisa ku taal cabdibara loo beyey bartaale isagaba kistaan yaree madobee ku taalaale inta magaca kaasaa ugu qabdanan idan xaqii labaad ilmaha loo sheegay waxa weeye habarta haddii la doorto ka gadaal wa xusni tasmiyatii magac fiican oo islaami ah haddii mubaarak loo bixi kolka magaca la bixiyana wadabxil caqiiqa waqlashii ama wanqalkii in laga gowraco canhu ilmaha xaggiisa yowma saabicihi maalintuu dhashay maalinta ku toddobaa in neefkii la gowraco wey haddaan tabaru diidin wiilka laba neef wey gabartuna hal neef wey neefka la gowracayana neef caafimaad qaba bay waa yeela oo dhuuxeedii dhammaaday oo gees jaban oo ilaa lama rabo neef caafimaad qaba oo qaangaaraa ah la doonayo riya hadduu yahay waa inuu laba sano gaalo ida hadduu yahayna iduhu lix bilood bayba ku tabargalaan kolkaa laba neef wiilkii neefkoo caafimaad qabo ma illa-a ma lugla-a ma dhukana xata maaha markaa neef roobkii gaari waayey aada qoonsatay tuuga darata qaba lasoo qabto ma neef caafimaad qaba baa gabadhii laga gowracaya wiilkii labaad laga gowracaya carruurta hadday badanta oo markii hore ama ay mataanaba u dhasheen ama markii hore duruufta ku ogolaan weyday neefka ishkina toddoba anfaca toddoba alug hal neef oo ishkina ama waalo ama waa geel oo tabargala waa ku filan yahay xaqiiqadaana waa ka waa la gowracay sunno weeye waajib maaha sunno wey inta ilmaha uusan qaan gaarin adoogaa laga rabaa haddii intaad qaan gaartay adoogii ku dayacay adiga neefka iska gowrac wadabxi lxaqiiqa waqlashi in laga gowraco canhu canuga sunnada waa yowma saabicihi ilmaha maalinta u ayaa gudniinkii xaqiiqadaba sunnaa wakhitaanihi in la gudo wey wiilasha waa waajib gabdhahana sunno wey wa raxmatihi ilmihii u naxariisashadiisii wey wa rifqi dhimrin bihi ilmaha loo dhimriyo oo naxariis iyo abbannimo la tuso wey wa nafaqati biilid la masruufa calayhi ilmaha korkiisii wey wa xusni tarbiyatihi sidii loo weyse qaadan laha loo rumeeyan laha cidiyaha la ysaga jari laha salaada loo tukan laha waad markuu tamyiis waxoogaa kala garto oo toddoba gaaraba yaad baraysa sayid cali radia allaahu canhu baa ra'yi qiimi badan leh in la xifdiyo u baahan sida ilmaha loo koriyaa la weydiiyey wuxuu yihi adibhu sabcan wa callimhu sabcan wa raaqibhu sabcan saddex toddobaad wey kow iyo labaatan sano wey adibhu sabcan toddobada u horeysa cimrigiisa waa la edbinaya intaad leedahay waa ilmo xumuribuu ku ababayo marka markuu dhashaba waxaad ku bilowdaa tartiib iyo taadiib ilmaha sida badan annagaa balayna waxaad garanaysaan ilmaha markuu dhasho ummadda taqaan tarbiyada ilmaha sariirtaa la saaraayo isagu dhibaato markuu qabo oo gaajo ama xanuun ama intay wasaqi ka timaado in laga bedelo uu rabo isagaa kuu sheegayo waa oynaye oyintaa tacbiirkiia markuu ooya ka fur xafaayadda hanasi meeshiisa ku celi weligaaba halaafin baago laakiin sidaynu inagu yeello daanka farta haddii laga geliyo isagoon hal waxba gaarin waa laga dhawaajinaya ama keliyaha laga qudqudeeyo ama adigii soo dhawaaqi karin adigii hadhawa ku bilowdo huha wa wa sheega u awaadiyu bilaaba iyago bal talqiinta xumaanteedaana daankaa farta laga geynayo waa la boodbootinayo waa laga duldhawaaqayo waa laga qoslinayo akhlaaq xumaan la barayo kolkuu xoogaa dhaqaaqana ku dhufo iska celi kirdhe gaarin baa loo dhiibayo shaydaan la lafajiru noqonayo yaa sababayna wixii dhalay inaad la hadasho bamaa markuu baahdo iyo markuu jirado iyo markuu hurdoodo iyo marka xaalada laga bedelayo adoon la hadlin ka bedel hadhow kolkuu arko dad akhyaara oo aamusan oo afgaaban oo edboon isna waa aamusay waxaad yaabaysa magaalada jiddo markaad martid muslim iyo gaalo magaalada waa joogaan weli gaal hadlaya miyaad maqashay waana kaa shaqo badan yihi meeshaad aragta oo laba muslima ah kaa lula oo qaylinaysa laakiin gaalkuma qayliyo xataa shir hadduu galo oo baabuurka baabuur ku dhaco baabuurku waa gaalka waa eegayaa baabuurka waa laga gardaran yahay ku aflagaadayn maayo maxaad igu dhufatay kuma leh ama intuu ku cafiyuu tegaya ama maamul iyo idaaruu sugaya annagana sidii laba dooray baa baabuurtii la hardansiinayay jidkaa lagu horasiinaya waxa yeelaya muslimkii wey idan tarbiyada wax sahlan maaha kolkaa ilmaha inta buuqa laga daayo oo kayrada laga daayo oo ku dhufaya iska dhici dil iyo qaniin laga daayo ilmo kumana noqon haddii kale xagaha dhulka markuu la helo korofyaduu gelaya jabaljaam buu noqonaya soohoya laga heli maayo adiga adoogaa markuu kuu yimaadana kabuu ka hadayo jeebka uu gacanta gelinayo waa baalicdoodow wa xusni tarbiyatii waa meelahaynu la-nahay meelahaynu la-na yay tani ka mid tahay wa xusni tarbiyatihi ilmaha barbaadintiisoo la wanaajiyo walihtimaami murgid bitasqiifihi waxbaridiisa loo murgo iyo wa ta'diibihi isaga edbintiisa iyo wa akhdihi canuga ku qabashadiisa bitaxaaliimi ilislaam islaamka tacaaliimtiisa lagu qabto wa tamriinihi ilmihii layliyadiisa halaa adaayi faraa'idihi islaamka faradyaalkiisa faradyaalkaa gudashadooda korkeeda lagu layliyo lagu tababaro wa sunanihi sunani ilislaami islaamka sunooyinkiisa lagu tababaro wa aadaabihi aadaabi lislaami islaamka adabtiisii wey kolka adifu sabcan toddobada cimrigiisa u horeysa toddobadaa waa edbinaysa markay toddobadii hore dhammaatay oo toddobadii labaad ay bilaabatayna callimu sabcan wey toddobadaa sanana waxba ad bari laba toddobaad markuu jiro afar iyo toban jir wey toddoba waad edbinaysa toddobana waxbaad baraysa afar iyo toban jir wey waraaqibu sabca toddoba sanoo dambe waad kor meeri suluugiisa iyo dhaqankiisa ad fiirin toddobadii aada edbisay edibtii ma gashay toddobadaad waxbartayna tacaaliimtii ma qaatay mase ma uusan qaadanin walmacruuf waxaa la ogaaday ana tacaluma fi sagar fi sigar ka naqsi fi lxajar waxaa la yaraan wax lagu baro dhagax wax lagu dhigay kamid oo ah. wixii aad yaraan ku bartay noloshiisuu ka mid noqonaya maskaxiisiiyo maankiisuu ku qormayaa atacalumu fi sigar ka naqshi fi lxajar laakiin kolkuu weynaada hadad waxbaanu bilaabaya tira watacalumu fi lkibar ka naqshi fi lmadar laba wax lagu dhigay waa iska jabaysaa dhoobada kolkaa toddobana edbi toddobana waxbar toddobana koontaro kow iyo labaatan buu gaaray haystirina banaanka lama laba isla eg baatihiin qaraabaadkii intuu ku diri lahaa maad diri lahayd haddii ay afar toddobaad laba toddobaad saddex toddobaad buu qaba toddoba la edbinaye iyo toddoba wax la baraye iyo toddoba la ilaalinayey saddex toddoba haddii aan fici weyday haysdirina faatxaysa xataa idaa balaga markuu qaangaarana sawajahu naag buu ku dara uma markuu naagu guuriyo uu khayalahu aabbihii ilmihii khiyaargeliya maxaa la weydiinayaa bayna an yabqa inuu joogo taxta ricaayatii adooga ilaalintiisa inuu ku hoos noolaado wa bayna an yastaqila inuu madax banaanaado binafsihi naftiisa wayabni odaga wuxuu dhisaa majdahu ilmaha sharafkiisa iyo qiimigiisa ayuu biyadihi gacantiisa ku dhisaa wadaalika arrinkaa aynu sheegnay biadilati alkitaab kitaabka eebbaa tusinaya wasunna sunnada nabigaa tusinaysa attaaliya ee soo socota kow qowluhu tacaala eebbaweyne hadalkiisa uu yihi walwaalidaatu haweenkii wax dhaleen yurmicna ha nuujiyeen awlaadahunna ilmahooda xawlayni laba sano wey kaamilayni buuxbuuxda oo labiyo toban ilaa labiyo toban afar iyo labaatan bilood waase goorma liman araada waxaa doonaya an yutima inuu dhammaystiro aradaaca nuujinta marka xaqii ilmaha laba-iyo toban bilood iyo laba-iyo toban bilood afar iyo labaatan haddii la nuuji xaqiisii waa dhamaaday kadib inuu ku sii nuugo waa iska samafal laakiin xaqiisii muxuu ku dhan yahay qur-aanka laba sanoo kaamilu xadiday waxaa dhici karta marka in caanihii ayan maslaxada u ahayn kolkaas haddii qofka dhalayba jiran yahay see la yeelayo marka haddii dan loo moodo iyadoy labadii waari tashadeen in la guriyaa inay habboon tahay in labadii sano la dhamaystira shardi maa waa la goyn karaa sidaas daraaddeed buu eebba yidhi yurlicina awlaadahuna ha nuujiyeen xawlayni labagu kaamilayni dhammaystiran liman araada qofka raba ayuutima inuu dhammaystiro aradaacata nuugmada wa cala almawluudi lahu ninkii loo dhalay aabbahaw alalmawluudi kii loo dhalay lahu isaga ilmaha korkiisa waxaa risquhunna risqulwaalidaad haweenka wax dhalay masruufidoodii oo haddaan nikaax jirin wey oy mudallaqaad yihiin amaa haddii naag la qaba ay tahay nikaaxay nafaqada ku mudanaysa ay nuujinta ku mudan mayso wa kiswatuhunna aradbixintooda bilmacruufi wanaag odaga in la cadaadiyaa ma aha ilmaha lagu hayaa dartood lagu tumo isna aad baa ilmaha waa dheshay inuu habarta ku cadaadiyaa maaha kolkaas sida macruufka ee dhaqanka wadanka yaallaa ayaa loo arar bixinaya loona masruufayo wa qaala tacaala waxaa kaloo seeba yihi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo quu anfusakum nafafyaalkiina ilaaliya wa ahliikum xasaskiinii ilaaliya naaran ka ilaaliya waquuduhaa naarta waxaa lagu hurinayaba annaasu uu dad yahay iyo walxijaaratu dhagax calayhaa naartaas korkeeda waxaa malaa'ikatun malaa'ig baa maamushoo ka adeegta malaa'igtaasoo khilaadun qalqallafsano shidaadun dardaran laa yacsuuna macaasiyaan malaa'igta allaaha eebbaweyne maa wixii ku macasiya u amarahum eebba iyaga malaa'igta afaray faray wayafcaluun waxay malaa'igta sameeyaan maa wixii yu'maruuna la faray fafii haadihi laaya hay-addanan akrinay gudaheeda waxaa ku sugan alamru farid biwaqaayati alahli ahalkii ilaalintoodii laysfaray min annaari naar laga ilaaliyo wadaalika ahalka sida naar looga ilaalin waa bitaacati illah eebba weyne warkii yeelidii tacaalaa eebba korahaye wa taacatuhu eebba warkii oo la yeelana tacaalaa eebba korahaye tastalzam waxay laasimsanaysaa macrifatumaa shay in la aqoonsado yajibu waajibay ilaahu waajibay tacaalaa eebba korahaye an yutaaca in eebba warkiisii la yeelo fiihi shaygaas u waajibay wahadaa arrinkaasna laa yata suuragal ma aha bikayri tacalum waxbarasho la-aan walamaa goortii uu kaana alwaladu ilmihii la dhalay noqday min jumlati ahli rajul ninka ahalkiisa jumladooda mid kamida ayay kaanat ilaayatu ayadaan akrinay waxay noqotay daliilan mid ku tusinaysa calaa wujuubi tacliimi ilwaalid aabba inay waxbarasho ku waajibtay korkeed waladahu uu waxbaro wa tarbiyatihi inuu ilmaha isku dubo agaasimo iyo waishaadihii ilmihii toosintiisa iyo waxamlihii ilmihii ku xambaaridiisa cala alkhayri wanaagga korkiisa lagu xambaaro waaaca taacadii lagu xambaaro uu lilaahi eebba adeeco walirasuulihi adeeco watajniibihi ilmihii dheerayntiisa alkufra gaalnimo laga dheereeyo walmacaasi cisyaan eebba la diidana laga dheereeyo waalmafaasid qas iyo labna laga dheereeyo washuruura balaayooyinkana laga dheereeyo biyaqiihi inuu aabba ilmihii ilaaliyo bidaalika arrinkaa uu yeelay wacadaabannaar naarta cadaabkeedii uga ilaaliyo kamaa sida anna fi laayati aluulaa aayadii hore ahaydna walwaalidaatu naagaha wax dhalay yurdicna ha nuujiyeen awlaadahunna ilmahoodii alaaya aayadaas ay daliilu wujuubi nafaqati lwalad ilmaha ilmahaas masuufidooda waajibideeda bay daliilu ahayd ku tusinaya ala alwaalidi aabba korkii inay ku waajibtay id innafaqatu biilidda caruurta la biilo alwaajibatu ee waajibta lilmurdacati naagta ilmaha nuujinaysa